الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول سغاشا إيا اللح سورة الأعراف مرورا على ختامها ilaa aayadda sideedaad ee suurat afaal insha allahu tacaala aayaddii hore waxay ahayd kuwa aada u yeedhaysaan waa addoommo idin lamid a ah. bal u yeedha hadda inay idin aqbalaan ma lugay leeyihiin ay ku socdaan mase gacmo ay wax ku qabtaan bay leeyihiin mase indho ay wax ku arkaan bay leeyihiin mase dhago ay wax ku maqlaan bay leeyihiin bal shurakada aada alla la wadaajiseen uma kiiduunii aniga idhagro wax yeela falaa tundiruuni in yarnaa isugin maxaa yeelay ina weliyiy aniga weligaygu allah wey alladii allaha weeye nasdala kitaaba kitaabka dejiyey wa huwa allana yatawalla saalixiina dadka wanaagsan ka u gargaaro oo maamulo weeye oo weligooda bal intaad waxaad alla u shariigeyseen la hadashaan aniga igu soo dira ani allah baa weligaygiiy ilaaliyaa imaamulo ah saalixiintoo dhanna allah baa weli u ah marka waxa aad caabudaysaan waba waba waxa aad alla sokadiisa caabudaysaan waxay waxyeeli male inna weliyi aniga maamulahaygu io gargaarahaygu allah weye alladii allah weye nazala alkitaaba kitaabka qur-aanka aada dejiyey wa huwa alla yatawalla saalixiina saalixiintana ka u gargaaro weye waladiina kuwa tadcuuna aada u yeedhaysaan min duunihi alla kayrkii laa yastadiicuuna ma awoodaan nasrakum idinka gargaarkiina walaa anfusahum naftoodan yansuruuna uma gargaarayaan wax alla waxay u tari male ducada waxaa weeye ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala labadaba qur-aanka way ku jiraan ducaau masala ducada baryada waxa isii ah iyo ducada cibaadada loo isticmaalo intaba meesha way awood male leh idinka wax ma idin tarayaan iyaguna waxisuma tarayaan waa waxaa meeshaa qotoma wey wax kastoo hadda asnaamtii berigaa joogtay haddana way joogaan asnaamta hadda joogta sidaasoo kalun bay waxtar la-aanu yihiin waryaha meesha la qotomiyo khudbadda meesha lagu dhiso daharka meesha lagu dhiso meesha maraqa lagu xidho maraqa mayaa taqaana maraqa geela ah meel lagu xidha dadka geel doonka ah yaa ku xidhxidha qaar liib iyo waa dadka caruur doonka ah waxaasoo dhan waa wada sanam waladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan ood u yeedhanaysaan min duuni alla keyrka laa yastadiicuuna ma karaan ma awoodaan nasrakum idinka gargaarkiina walaa anfusahum naftoodana yansuruuna uma gargaarayaan isma difaaci karaan ilma caruuri inta u yimaadaan wax la dhaco iskama celin karo wain tadcuuhum haddaad ugu yeedhaan ilalhudaa hanuunka haddaad ugu yeedhaanoo war meesha ka kaale oo halkan laa ma maqlayaan hadaad tidhaahda war kaale sanamkii meeshaa joogay qorax buu taagan yaha war qoraxda ka kaale ama wax derderiba meesha joog war ka soo carar ma ku maqlaya in tadcuuhum haddaad u yeedhaan ila alhudaa hanuunka iyo wadada hadaad ugu yeedhaan yani hanuunka la sheega wadada hadaad ugu yeedhaan meel isaga danti ah laa yasmacu ma maqlayaan wa taraahum waad arki yanduruuna iyagoo kusoo dhowraya ilayka xaggaaga wam laa yubsiruuna mana arkayn way kusoo dhowr macnaheed waxa weeye way kusoo qaabishan yihiin haday weji iyo wax saasa leeyihiin oy sawir yihiin saasay kusoo qaabili dhowris wax la ma jiraan way kusoo qaabili wey waxna ma arkayaan wa taraahum waad arki yanduruuna inay kusoo eegi kusoo qaabishan yihiin ilayka xaggaada wahum iyaguna laa yubsiruuna waxba arki maayaan khud ilcafwa waamur bilcurfi wacrid can iljaahiliin cajiib khud qaado nabiyullaahi maxamed alcafwa saamaxaada qaado umuuraha midda fudud qaado ee saamaxaadee furfuraanta ah wamur amar bilcurfi waxa wanaagsan dadka amar wacrid ka jeedso canijaahiliina jaahiliinta ka jeedso hadday kugu edeb daroodaan waxba jaahil hala murme hala hadlin faraha ka qaad hadduuna dee gaal xarbi ahayn aayadda waxaa li nabiga markay aayadana ku timi yaa rabbi kayfa alqado dulqaadadkan baadi amartae hadaan cadhooda ka waran markaasaa la shaydaanka iyo waxaa iska ilaali hadduu shaydaanku kaa cadhaysiiyo khudil cafwa cafi qaado sida sahalada ah, sida sahalada saamca ah qaado umuurahaaga oo dhan waamur amar bilcurfi wax wanaagsan amar waa cadhid ka jeedso caniiljaahiliina nin la yidhaha cuyayna binu xisni alfazaari oo dadkii reer baadiyaha ad adkaa ahaa yaa cumar binu khadaab u yimid wiiluu adeeri yahay oo xuri binu qays la yidhaah oo cumar binu khadaab dadka la fadhiista ayuu yihi adeer ninkan weji baad ku leedahay ma ii geyn kartaa suu yii haa wweydan dhalbay wadaadkaasaa ku rabi markuu soo galu yidhi hiya bna alkhadaab ui hi waa guulguul ina khadaabo wax weynna nama siisid noomada caadilnimo samaysid markaasuu cumar binu khadaab wax adhag kulul buu ahaaye yuu damca inuu ushii la dhaco xuri binu qays allah wuxuu ihi khud ilcafwa wacrid cala ljahil wainahu min aljaahiliin buud markaasuu joogsaday cumar binu khadaab yaa amiira almu'miniin inahu min aljaahiliin wy ninkanu jaahiliintuu ka mid yahay allah wuxuu yidhi waymaa yanziqannaka hadduu ku waswaasiyo kaaga soo duso min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun waswaas fastacid billaah alle ka magangal inahu alle samiicun ka maqla weeye caliimun oo og saddex suuradood bay aayaddan magangalku ku yaallay suuratu fusilad iyo suuratu lmu'minuun iyo middan weeye magangalka mar kasta oo shaydaan aada isaga yaabto allah ka magangal weye shaydaan maroolaha waad iska celin kartaa shaydaan qarsoonaha inaad alle ka magan gasho mooyaane iskama difaaci kartid imaa yanzaqanaka hadduu kaa soo gaadho oo kaaga soo duso min waswaas fastacid billaah alla ka magangal inahu alla samiicun ka maqlo weeye caliimun og ina aladiina kuwa ittaqow rabbigood ka baqa idaa masahum markuu taabto daaifun waswaas min ashaydaani oo uu ku dhaco tadakaruu kuwa xusuusto weeyaan faidaa hum waaba iyagoo mubsiruuna arkay xaqii arkay markaa dembigiiba ka joogsaday dadka muminiintii markasta o ay xumaan u qastaan markay alla xusuustaan way ka joogsanaya markay alla xusuustaan muminiinta dhabti waa kuwa markay xumaani soo food saarto inay dembi galaan ay ka yaabaan allah bay xusuusanayaan ina aladiina kuwa ittaqow allahooda ka baqay idaa masahu markuu taabto aa'ifan waswaas yani wax wareega wey waswaasku waa wax wareega min ashayaani shaydaanka xaggiisa tadakaruu way xusuusanayaan allah bay xusuusanayaan faidaa hum waaba iyagoo mubsiruuna arkay xaqii waxaa la wesiyey wiil dhalinyaro ah oo masaajidka ku cibaadaysan jiro aada u cibaado badnaa yay gabadhi u timid way yar la hadashay oo way qalqaashatay markaa wuxuu ku sigtay inuu aqalka la galo markaasuu alla xusuustay uu dhacay wiilkii wuu sooxayba wuu soo miidsaday haddana wuu dhacay naftiba ka baxday waxa weye wiilkaasi sida alla ugu gurmaday waikhwaanuhum damiirkaa ikhwaanuhum iyo yamuduunahum waynu kala bedelaynaa sida ugu roon waxaa weeye waikhwaanuhum dadka ehlu fasaadka walaalahooda shaydaamihii oo damiirka hum ah waxaynu u celinaynaa shaydaamada ikhwaanaduna waa dadka dambiilayaasha ah waikhwaanuhum dadka dambiilayaasha ah walaalahooda shaydaamadii yamuduunahum shaydaamadu way u siyaadin walaalahood filqayi dalaalka uma laa yuksiruuna ka gaabsan maayaan kuwa la lumiyena ka gaabsan maayaan way kusii socon shaydaankuna ka gaabsan mahay weligiisaanba kusii wada damiirka waxaan ku ihi ikhwaanuhum damiirka mudaafileyga ah ee ikhwaanka la sheegi waa shaydaanka damiirka mudaafileyga waa dadka yamuduunahum faacilku waa shaydaamada mafcuulkuna waa dadka wey laqbada dhowro wa ikhwaanuhum dadka macsiilayaasha ah walaalahooda shayddaamada ihi yamuduunahum shayddaamadu walaalahood waxay u ziyaadin oy ku sii kordhin filkayi dalaalka uma laa yuqsiruuna labada qolo ka gaabsan maaya qoladana xumaantii horey ugu sii socon kuwanana baadiyayntii hore ugu sii soconaya waidaa lam tatihim markaadan ula imanin mushrikiinta nabiylahi maxamedo biaayatin mucjizad qaaluu waxay dhihi lowla jtabaytahaa adigu maad dhambalantid adigu maad keentid macnaha ijtabuhu waa doorasho adigu maad soo xulatid mucjizad intaad soo xulato ile hadalkanba adigaa keenay wy waad sidaasay ka wadan kanba adigaa keeno cidi kuuma waxyoone maad aayad keentido adigu soo dhambalatid bay yidhaahdeen qul waxaa tidhaa innamaa atabicu anugu waxaan raacaa maa yuuxaa ilaya waxa loo waxyoodo min rabbi anu sidaydaba aayad kuma shuqul wixii yeel la yidhah unbaan yeelaa haadaa qur-aankanuna basaa'iru iftiimiye weeye oo min rabbikum rabbigiin ka ahaaday iyo wahudan hanuun iyo waraxmatun raxma liqawmi qowm yuminuuna rumeeye wuxuu alla leeyahay nabiyullaahi maxamedow aayad haddaad keeni weyso waxay ku dhihi da adugu dhambalo aayad same ilan kanba adaad sameeyey aayad same ijtibuu asal ahaan waa doorasho marka aayad adigu aada ikhtiraactay soo xul marka waxaad ku tiraa baa layidhi rani waxyi unbaan raacaaya maaniga aayad samayn kara reero aayadeedba mihi saa ku dhabaala wain lam taatihim haddaadan la imanin biaayatin mucjizad qaaluu waxay dhihi lowla tabaytahaa haddaad adigu soo samayso soo samayso ood keento hadda way ficnaan lahayd bay leeyihiin jawaabkii baa go-an qol waxaa tidhaa innamaa atabicu anuu waxaan raacaa keliya maa yuuxaa ilaya wixii liii waxyooday min rabbi rabbigay liiga waxyooday aanu reero aayadeedba mi haadaa kitaabkan aniga liii waxyoodayna basaa'iru iftiimiye wey oo min rabbikum rabbigiin ka ahaaday iyo wahudan hanuun iyo waraxmatun raxmad liqowmin qowm yuminuuna alla rumeey waidaa quria alqur'aan qur'aanka markii la aqriyo fastamicuu dhegaysta lahu qur'aanka waansituu aamusa oo u dheg raariciya lacalakum turxamuuna si la idinku qur'aanka markii la aqriyo aamusa oo dhegaysta wey sidaa u dhegaysta wey inta badan bilmata salaadoo kale imaamku markuu jahri yahay waa inaa imaamku qur-aanka u akriyi la dhegaysta wey waxa faatixada keliya maamuumka loogu daayay qur-aankaasuu dhegaysanaya oo macaansanaya hadduu macnihiisa garana waasa si guudna qur-aan la akriya haddaad aragtaan oydaan idinku akriyeynin dhegaysta wey wakii nabiyullaahi maxamed cabdullaahi bin mascuud igu dul akri suuratu nisa meel damba markuu marayuu iska joog oo nabigu ilmadii ka daadan baan arkay qur hadda jumcada oo kale inagu waxa wey hadda qur-aan ma aha jumcada jumcada khudbada in la dhegeysa khudbada qur-aanka khudbada ku jira waa in la dhegeysaa waxaa inaga inuu caadi ah markuu imaamku khadiibku uu salliga qaado in allaahuma salli wasalim layidhaah tasbiixda subxaan allahi walxamdulilah wala waxaasoo dhan lama ogola jumcada qofkii hadla faqad laqaa waman laqaa falaa jumcata lahu asalba jumcada waxaan loo baahnayn qofkii ku hadla jumcadiisi waa bas wey way baaba'day no in la yidhaha lama rabo dadka jumcada hargeysa haddaad tagto khushuuc baa ku dili islaamkii dhabtaabaa hargeysa ka jira wax nuu leh arki maysa wax hadlila arki maysa dadkeenun way iska dhawaaqi way kacayaan marka qur-aanka iyo acdiga iyo khudbada marka la aqriyo dhegaysa sheekh waidaa quria alqur'aanu qur-aanka marka la aqriyayo fastamicuu lahu dhegaysta waansituu aamusa oo u dheg raariciya lacalakum turxamuuna si laydinku naxariiso wadkur rabbaka nabiylaahi maxamed baa lagu yidhi wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika hoos ahaan tadarucan khushuuc iyo wakiifatan cabsi wada jira iyo waduunaljahri koru qaad la-aan oo min alqowli hadala bilquduwi aroortii walasaali galabtii walaa takuna ahaanin min alhaafiliina kuwa halmaansanoo dikriga daaya dikriga alleh nin baa nabiga yimid oo yaa rasuul allah waxaan rabaa buuhi jannada inaan kula galo markaasuu wuxuu yidhi igu kaalmee salaad badni mid kalena wuxuu yidhi yaa rasuul allah camal fiican ii sheeg carabkaaga dikrigu ha ka qoyanaado madee wakti walba carabka loo hayn kari maaye waa inaad markii fursadaadu u heshaba aada dikriga gacanta ku hay markaad fursad heshaba wax dhibaataa ah ma leh wax dhibaata amale inaad laa ilaaha illa allah subxaana allah alxamdulilah allahuma salli calaa sayidina adoo meelaha iska marmar inaad tidhaahdo wax dhibaata amale wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika fii nafsikada waxaa loo jeedaa qalbiga ka xus looma jeedo hoos ahaan baa loo jeedaa hoos ahaan xuso dikrigu hoosa ku ahaan adiga dikriga alluu idinka dhexeeya adiga alluu idinka dhexeeya dikrigu wadkur rabbaka rabbigaa xus fii nafsika hoos ahaan aduuni ismaqashi tadarrucan khushuuc maca tadarucin khushuucaad khushuucsan tahay de aadan faraha ka ciyaarayn iyo khiifatan cabsi wada jira oo khushuucdu waa raja weye adoo alla khayr ka rajaynaya wakhiifatan cabsi adoo ciqaab ka cabsanaya waduulaljahri koruqaad la-aan oo min alqowli hadalka ah bilquduwi aroortii iyo walaasaali galabtii walaa takuna ahaanin min alhaafiliina kuwa halmaansan marka nabiyullaahi maxamed sidaa la leeyahay inagaa laina sheegi nabigu inagu ina soo gaadhsiinaya in aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiisa ah waa malaaigta laa kama kibraan can cibaadatihi alle cibaadadiisa daa'ima way caabudayaan alleh wayusabixuunahu way u tasbiixsan walahu allahba yasjuduuna u sujuudi kuwa malaaigta marka inaga waxa lena ku dayda yacni inta awoodiina ah ilan malaa'igtu dembi ma laha shuqul kalena male aan ahayn inaga bal kuwa inaad isku day kartaan kartaanoo aada cibaadada badin kartaan alle u sujuuda marka alle u sujuudaysaas macno badan bay leedahay alle u sujuuda qur-aanka ku camalfala ila qur-aanku markuu ninku ku camalfala alle wuu usujuuday aayada sujuudna way ku jiraan qur-aanko ilaa afar iyo toban baa inta badan lagu sheegay shan iyo toban baa la yidhaah oo midda suuratulxaj ku jirtay dambaa la tiriyaa laakiin afar toban ka soo qaad afar kaas mid kamida markaad aqrido intaadan iyada ka gudbin sujuud sujuudu tilaawa la yidhaha marka waajib ma aha marka culimadu waxay hayaan miyaad xidhan oo ma allahu akbar baad dhihi mase waad iska geli waad iska sujuudi marka haddaad allahu akbar tidhaa waad salaamo naqsande haddaadan allahu akbar dhihinna aayar baad ka bixi imaam maalik saasuu aaminsanya inaan la xidhanaynin inta la sujuudo aayar la iska soo toosi aniguna sidaasaan dabcan jecel marka qolyaale waa la xidhan laakiin marka salaada lagu jiro sujuudu sahwiga allahu akbar waa la dhihi iyada salaada marka lagu jiro allahu akbar waa la dhihi ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbiga agtiisa ah malaaigtu dee alla sow uma dhowa cinda allahi wey malaaigtu laa yastakbiruuna kama kibraan can cibaadatii cibaadadiisa kama kibraan wayusabixuunahu alla way nazahaan oo sifadiisa kaamilka ah yay ku sifeeyaan walahu allah bay ysjuduuna u sujuudaa subxaana wa tacaala qur-aanka qofka ku camalfala alla wuu u sujuuday wax dhiba male qur-aankaba haddaad ku camalfashay dee allun baabadu sujuudiba bismi illaah suurat lanfaal waa suuraddii sideedaad tartiibka qur-aanka kariimka waa suuraddii sideedaad tartiibka qur-aanka kariimkuna waa tawqiifi markii nabiga aayadi kusoo degto suurad hebl ku dara markii suuradi kusoo degto suurad hebl ku dara markii suuradani kusoo degto meeshaa geliya tawqiif wey taa hadal male suuradduna waa madani marka suuradaha madiine kusoo degay weeyaan madaniga waxaa la yidhaaha bacda alhijra wixii soo degay meel kastaba nabigu ha jooge xudaybiye waa ka inaa fatax kusoo degtay ma kuu ag joogaa waa madani wey makina waxaa la yidhaha qabla alhijra wixii soo degay meel kastaba nabigu ha jooge suuraddanuna waxay ku saabsan tahay inta badan aswatu beder ama dagaalkii beder sila suuratu aala cimraan uxud ugu saabsanayd marka waxyaabaha axkaamahe ka buuxa waan arki doonaa insha allah yasaluunaka waxay ku weydiin nabiyullaahi maxamedow can ilanfaali haniimaday ku weydiin anfaal waa jamcu nafalin asalaha nafarka waxaa la yidhaha waxa yani aan dagaal lagu qabsanin yaa cidda yaa ruux yaa dadka qayb laga siisiina nafal waa bakshiish oo kale waxa loo yaqaano wey waa luqada bilmatel koox baa duushay yar waxa ay soo helaan qayb baa laga siina aan qaybta ku jirin yaa laga siina ama waxaa la dhihi ruux qofkii soo dila waxaasuu leeyahay ruux qofkii soo qafaasha nafalku luqa ahaan waa sidaa laakiin hadda haniimadii baa la sheegaya waa haniimada lafteedii hadda yasaluunaka waxay ku weydiin qul waxaa tidaa alanfaalu haniimadu lilaahi alla usugnaad warasuuli lilahi warasuul isagaa iyagaa xukumaya fataqu llaha alla ka baqa wa aslixuu wanaajiya daata baynakum xaaladda dhexdiina wanaajiya oo heshiiya oo khilaafka iska daaya waadiicu llaha alla adeeca warasuulahu rasuulkiisa adeeca in kuntum haddaad tihiin muminiina muminiin haddaad tihiin dagaalkii beder markii laga adkaaday yaa qolada qayb kamid ihi gaaladii bay eryadeen qayb kamid ihina nabigiibay isku heedaameen oo ilaaliyeen qayb kamid ihina haniimadii iyo xoolihiiba qabteen qaybtii cadowga eriday waxay yidhahdeen annagaa u xaqleh waxaan annagaa u xaqleh qaybtii nabiga ilaalinaysa waxay dhn annagaa u xaqle oo nabiga aan ilaalinayn qaybtii gacanta ku dhigtayna annagaa u xaqle bay dhiheen muranku halkaasu ka yimi markaasaa nabiga loo sheegay allah iyo rasuulkaa xukumi baa layidhi idinku faraha ka qaada idinku sidiina hesiiya wax dhibihi dhexdiina ma yaalo alla iyo rasuulka ka amar qaata bas waa dhamaatay alla iyo rasuulkuna siday ku qaybiyeen waan arki doonaa insha allah yasaluunaka can ilanfaal qul waxaa tidha alanfaalu lilaahi warasuul alla iyo rasuulkaa xukunkooda leh fataqu llaha alla ka baqo oo waaslixuu wanaajiya daata baynikum xaaladda dhexdiina wanaajiyo idinku is afgarta oo xiqdiga iyo waxaa iska dhaafa waadiicullaaha alla adeeca wa rasuulahu oo siday ku xukumaan arka in kuntum muminiina haddaad tihiin inama almuminuuna muminuunta dhabtaihi aladiina kuwa weeye idaa dukira allaahu alla markii la sheego wajilad quluubuhum qalbiyaalkoodu cabsan oo cabsigeli wadaa tuliyad markii lagu dul aqriyo calayhim dushooda aayaatu alla aayadihiisii zaadadhum waxay u ziyaadin iimaanan iimaan bay u ziyaadino qalbigoodii baa sii xoogoobi wacalaa rabbihim rabbigoodna iyo tawakaluna way tala saarana muminiinta dhabtee wa kuwa inamaa aadaatu xasri baa layidhaha xagga carabiyada wax kale ma ahe culamada qaarkeed waxay ku inamaa in kale ma ahe waxoogay qolada koonfurta sidaa tidhaa annagu markaanu naxwadii icraabayna inamaa in kale ma ahe ma nidhaa inamaa uune baanu nidhahnaa intaan halka kala raacino allah wuxuu leeyahay inama almu'minuuna mu'miniinta dhabtii waxaa weeye aladiina kuwa idaa dukira allah alla la sheego wajilad quluubuhum qalbiyaalkood ay cabsan nin baa damca inuu xumaan sameeyo markaasaa la dhigi war ilaahay ka yaa wuu ka joogsan marka nin baa damca inuu waxun sameeyo markaasaa la dhigi war miyaadan dhimani wuu ka joogsanaya marka inaga af soomaaliga luqadeennu waa luqa islaamiya af soomaaliga alxamdulilah carabta weyn af carabiga xuruufta waynu kala midnahay waana luqa islaamiya hadda shan kelimo nin soomaali ihi markuu ku hadlayo mid baa diina ilaahay ka yaa war dhimanayn rubaanta iska daa soolaalkaa ma af soomaaligana waa sida alxamdulilah aada buu u marka markii nin markii la waaniyo muminiintu waa kuwa alla cabsada ka cabsada waidaa tuliyad markii lagu dul aqriyo calayhim dushooda aayaatu alla aayadihiisii zaadatum waxay u ziyaadin iimaanan iimaankasu u ziyaadi iimaanku dee mar kasta oo daliilku u kordhaba wuu sii xoogoobi shakigii buu kasii fogaanayaa wey bukhaari waa ka u baabaysto oo qolada muctasiladigu aliimaanu laa yaziid walaa yanqusu bay leeyihin waa atatiiq bilqalbi bay leeyihin marka taa haddii la raaco haddii qofku una carabka ka qirin waa mumin bay leeyihiin oo qalbiga ka rumeeya waxba kama jiraan aliimaanu atasdiiqu fi lqalbi waliqraaru billisaan walcamalu biljawaarix camalkanu iimaankuu kamid yahay waa furuucdii iimaanka ka mida waa waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum waxay u ziyaadeen iimaanan wacalaa rabbihim rabbigoodba yatawakaluuna tala saaranayaan muminiinta saasaa lagu yaqaana aladiina kuwa weeye kuwaasi yuqiimuuna salaata salaada ooga wa mimaa kii razaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna bixiya salaada oogideeda waad garan wuduueedii sujuudeedii rukuucdeedii qiraa'adeedii way u dhamaystiran yihin ninkaan baa salaada oogan hadii wax yadhi ka dhiman yihiin salaadiisi way kala dhiman tahay qoladaa muminiinta ee dhabtihi aladiina ku weeye yuqiimuuna asalaata salaada ogo oo dhammaystira wa mimaa kii aan ku arsaaqnayna yunfiquuna bixiya qayb ka mida de minta tabciidiya la yidhahyo qayb ka mida iska wada bixiya maaha allah subxaana wa tacaala caadadu inooma ogola sharciguna inooma ogola inaa ismooradugto dadaan abubakar sidiiq oo kale ahayn ulaaika kuwa noocaasi ee afcaashaa iyo acmaashaa sameeya hum iyagu almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah weeye oo dhab ah kuwa sidaa yeela lahum waxaa usugnaada darajaatun darajooyi cinda rabbihim rabbigood agtiisa iyo makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun risqi kariimin oo wanaagsan risqiga kariimkii waa jannada qofku ma dhihi karaa mumin xaqaan ahay nin baa la weydiiyey saxaabi ahoma maxaa tahay mumin xaqa miyaa tahay haddii xagga cibaadadii dhinaca aada u jeedo mumin xaqaan ahay haddii aada u jeedo kii loo dembi dhaafay baan isma huba bol isma garanayo waxaan marka waxa wey waa awliyaan oo kale wey hadaad tidaa awliyaan ahay haday ujeedadaadu tahay masjidkaan tagaayo qur-aankaan nabigaan jeclahay oo daba socdaa waa sax awliyaa tahay waa weli baa tahay haddaad ujeedo weli dhab aan oo cindallaahi qariib ku ah waa beenta waxba kama jiraan ulaaika kuwaasum iyagu almuminuuna kuwa muminiinta ah wey xaqan dhab ah lahum waxaa usugnaada darajaatun darajooyi cinda rabbihim rabbigood agtiisa iyo makfiratun dambi dhaaf iyo warisqun risqi kariimuna wanaagsan waa jannada kamaa akrajaka rabuka min beytika bilxaqi kaaftaa hadal badan bay ka leeyihiin marka waxaa weeye kaaftaas ile waa kaafu tashbiih meeshay ku tacaluqayso iyo meeshay ka socoto culimadu aad bay isu khilaafeen marka mid yar baynu ka soo qaadanayna amfaalkaa lagu weydiiyey si xaq ah alli yar rasuulkaa leh baa layidhi kuwa muminiinta ee dhabtiina waa kuwa kuwaasi inay xaq yihiin kamaa akhrajaka ka xaqiyati maa akhrajaka sida alla kaaga saaray rabbuka rabi sida rabbi kaaga saaray min beytiga gurigaaga bilxaqi xaq adoo ku dhehan wa ina fariiqan qayb oo min almuminiina ka midiina la kaarihuuna way necab yihiin markaad baxaysaan beder kusii socotaan nabiyullaahi maxamed waxaa loo sheegay abu sufyaan oo shaam safar ka keenay oo raashin wax dee carab oo dhan qoreysh oo dhan xoolahoodii saaran yihiin oo dad yar markaasaa la yidhi aan u baxno kuwaasoo soo dhacno sufyaan reerkoodii baa loo sheegay wuu baxsaday meeshii ka baxsaday kun nin oo dullibaadaa meeshii timid saxaabadu marka markay ka war qaar badan baa gariiday oo yidhi de kumaanaan talagashanayn sidane saddex boqol iyo dhowr iyo toban ba sidan kumaanaan talagashanayn kuwaasaa laga hadlaya waxaa xaq ah sida anfaalka loo qaybiyey sida haniimada loo qaybiyey ee aliya rasuul loogu wareejiyey ka xaqiyati weeye markaa kamaa akhrajaka siduu alla kaaga saaray min beytika kamaa akhrajaka rabbuka rabbilaa siduu kaaga saaray min beytika adigoo ku duulaya bilxaqi xaq adoo ku dheehan waina fariiqan qayb oo min almuminiina kamid ihi lakaahiduuna bixitaankaa way necab yihin oo haddii anagu kumaanaan maanaan ku talagashanayn bay leeyihiin yujaadiluunaka way kugula doodi fi lxaqi xaqii bay kula doodi bacdamaa tabayana intuu caddaaday xaqu kaanamaa yusaaquuna sidii iyagoo lagu hogaaminayo ila lmowti dhimasho hum yanduruuna ay arkaanba dhimashadii nabigu wuu ku socdaa waxaa layidhi caraba soo duushay baa meeshan soo socota waa kun nin ama sagaal boqoloo nin weyn nin markii bedel la tegay nabiga u yimid oo adoon ahaa waa imisu yidhi ma garan kar yidhi maxay qashaan buu maalintii nabigu marna sagaal halaad bay qashaan buu marna toban bay qashaan buu nabigu wuxuu yidhi ama waa sagaal boqol ama waa kun buu marka markii la soo baxay dadkaa laga war helay yay la doodeen nabiga waxay dhi yaa rasuulallah dee kuma inaan talagashanay sidane eh. ma soo hubkursanno oo dib u noqonno oo sidaa xaqiina wuu u caddaaday nabiga socodkiisu inuu xaq yahay way garanayaan yujaadiluunaka way kugula murmin filxaqi bay kugula murmin xaqi waa maxay socodkan aada socoto bacdamaa tabayana intuu xaqu cadaaday kadibo aan dagaalkaa marnaba laga joogeyn kaanamaa yusaaquuna sidii iyagoo loo kaxayn weeye ila lmowti dhimasho wahum yanduruuna ay arkaan wacid yacidukum llah wadkur barsheeg baa layidhi id waqti yacidukum llaahu alla idiin yaboohay idiin ballanqaaday ixda daa'ifatayne labada qolo midkood annahaa iyadu lakum inay idiin ahaan ood gacanta ku dhagaysaan ood dagaal isla gelaysaan watawaduuna idinna aada jeceshihiin ana kayda daati shawkati xoogga ta u saaxiibkaa qaydkeed takuunu lakum inay idiin noqoto allah baa u sheegay laba qolo midkood yaad dagaalamaysaan laba qolo midkood baad gacanta ku dhigaysaan oo iska hor imanaysaan abuu sufyaan oo xoolihii qureysheed wada iyo kunkaa ninay soo duushay labadaa qolo midkood baa isilaysaan idinkuna waxaad jeclaan lahayd intaanaan hubaysnayn ee xoolo haysata inaad siisaan baa jeclaan lahayday allah wuxuu uga dan leeyahay oo beder loo abaabulay beder deg faa'iidadii islaamka u xasilay intii beder ka dambeysay carabtu wayba soo wada galeenba diintii koox koox bay usoo galeen waid wakti xus baa nabiga lagu yidhi yacidukum ullahu alla idin ballan qaaday ixda daa'ifatayni labada qolo midood annahaa lakum inay idiin sugnaatood fooda isgelinaysaan o watawaduuna idina aada jeceshihiin ana hayra daati shawkati hayra daati shawkati xoogga midda u saaxiibka ah kayrkeed oo ta xoolaha wada ah takuunu lakum inay idiin ahaato oo taad helaysaan ay taa noqotaad jecleedeen wayuriid llaahu alla wuxuu doonayaa an yuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo bikelimaatihi iraadadiisa iyo idankiisa ku sugo oo yaqdaca uu jaro daabiralkaafiriina gaalada cidhibkooda ilaahay wuxuu fooda isugu daraya oo beder nimankaa xooggale uu isugu kiingeynaya in xaq usugnaado oo gaaladuna ay baaba'aan saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin fardo badan maanay wadanin gaadiid badan ma wadanin kuma soo talagelin kun oo hubaysan oo gaadiidkoodii fardahoodii wata yaa fooda isdaray wixii ka dhicilaa baan ka dhacay toddobaatan waa laga qafaashay toddobaatanna waa laga dilay intaa maalintii ka dambaysay carabtu aada bay u waantoobeen oo qaar badan baa soo galay de waxaa ka dambaysay uxud baa ka dambaysay soo maha sanadkii labaad bay ahayd beder toddobiyo tobanka bisha ramadaan uxudna saddexii saddexaad bay ahayd oo way soo duuleen uxud garo way soo duuleen uxudna markaa xagga saxaabada dad badan ba ka dhintay intaa in leeg baa ka dhimatay laakiin markii dambe de way jabeen gaalada war yuriidullahu alla wuxuu rabaa idinku waxaad rabtaan midaan hubaysnayn inaad heshaan wa yuriidullahu allana wuxuu rabaa an yuxiqa alxaqa inuu sugo bikelimaatihi xukunkiisa iyo idankiisa inuu ku sugo saa darteed buu nimankii xooga badnaa seekiin horgeynaya wayqdac uu jaro daabiralkaafiliina gaalada cidhibtoodaba uu jaro maxaa gaalada cidhibtooda loo jari liyuxiqa alxaqa xaqa inuu alla sugo oo xaqu cagaha dhigto xoogoobo wayubdilalbaadila baadilkana uu burburiyo walow kaleha lmujrimuuna dembiilayaashu haba nacaane alla wuxuu rabaa oo bedel isaakiin hor keenay liyuxiqa alxaqa xaqa inuu sugo oo xaqu sugnaado wayubdala baaila baailkana uu burburiyo walow kari halmujrimuuna dambiilayaashu haba nacaane allah subxana wataala